ama dabadiisa ku nool ka mid ah ilaahay weynaana subxaana wa tacaala nicamka uu ummadda siiyey waxaa ka mid ah culummo sunniyiin ah oo dadka diinkooda oo saxiixa ugu yeedho oo bara ilaahay inuu siiyo nicamkay ka mid tahay waa shiikh ku caanbaxay sunnada iyo tawxiidka nashrintiisa iyo ictidaalka naxsabuhu kadalika walaa nuzaki cala اllahi axada kitaabkaana waa kitaab runtii muhiim jiddan la dhihi karo marka koowaad waa axaadiid oo haabitaaho nabiga ka sugan sala allahu calayh wasalam marka labaadna mowduuc aada u muhiim ah ta'liif khaasoo loola qasdayna hadda ka hor aanan anugu arag ayuu ka hadlaa wuxuu ka hadlayaa axaadiid haabito ahoo sugan oo ka hadlaysa axkaamta gabdhaha qaangaarka ah ama qaangaarka ku dhow meeshaasoo dhan waa meel muhiim jiddan ah sababtoo ah gabdhuhu marka koowaad muhiimad gaar ahay u leeyihiin ummadda muslimka ah qof kasta gabaraa dhashay macallinkii koowaad gabaru ah qof aan hooya dhalin adduunka maanta ma joogo adduunka horeyna inta u soo martay waxaan hooya dhalin waa nabiyullaahi aadam inta la ogyahay nabiyullaahi aadam iyo xawaa waxaan hooyaba dhalin dhammaan banu aadamka kale hooyaa dhashay marka laga reebo nabiyullaahi aadam iyo xawaa hooyadu markaa waa mucalimka koobaade qof walbaaba uu soo maro madarasadeeda hadii markaa dumarku hagaagaan oo tarbiyo fiican ay qaataan caruurtay dhalaana ugu horreynay tarbiyadaas ku beerayaan oo ay ku barbaarinayaan bulshada marka aas-aas wanaagsan ayay ku soo bilaabanayaan laakiin haddii dumarku fasaadaan fasaadkaas waxay koow ku soo bilaabayaan oo ku barbaarinayaan ubadka iyo carruurta ay dhaleen waxay noqonaydaa markaa ummadii ummad aasaaskii ka luntay macallin ka dambeeya inuu saxa marka waa ku adkaanaysa ka mawduuc aad u muhiima jiddan wey ilaahay janno ha ku abaal mariya sheikha bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaah ilaahay magaciisaan ku bilaabaa kitaabka allaha arraxmaani naxariista ballaaran ku sifaysan allaha alraxiimi naxariistiisa gaadhsiiya ciduu doono khalqigiisa ka mid ah almuqadima alxamdu mahad dhammaantiis lilaahi allahu u sugnaaday alladii allihii baa mahad iskale khalaqa abuuray alinsaana insaanka calaa akwaarin xilliyaala korkood ku abuuray xilliyaalkaasoo mukhtalifatin iskhilaafsan wuxuu ula jeedaa adwaartaas waa jamcu dawrin wuxuuna ula jeedaa insaanku mar biyo manihu ahaa mar kalena dhiig xinjir ayuu soo maray mar kalena cad hilibuhu ahaa mar kale caruur yaroo saqiiroo caloosha ku jiroo noolu ahaa mar kale adduunkuu soo u soo baxay isagoo aan lahayn wax cilmi ah mar dhallinyaro xoog luhu ahaa mar oday duqa inuu noqdaa la arkaa marka xaaladahaas kala duwanaa ilaahay ku abuuray alxamdu mahad dhammaantiis lilaahi allah u sugnaaday alladii allihiyaa mahad iskale khalaqa abuuray alinsaana insaanka calaa adwaarin xilliyaal korkood ku abuuray xilliyaalkaasoo mukhtalifatin iskhilaafsan lixikmatin liajli xikma xikmad darteedna ugu abuuray xikmadaasoo baaliqatin xeel dheer xikmad oo aad u xeel dheeru ilaahay ka leeyay waashhadu waxaan xaq inuusan ahayn ila allaahu allah maahane waxdow keligiis allah xaaluu yahay laa shariika mid la wadaagaa lahu allaah uma sugnaan allah alwaahibu siiya lilinsaani insaanka assuurata muuqaalka qof walbaa muuqaal gaaruhu leeyay insaanka iyo waljamaala quruxda allaha alwaahibu siiya lilinsaani insaanka asuurata ah muuqaalka uu leeyahay iyo waljamaala quruxda walkaatibu ilaaha ku qora calalinsaani insaanka alaajaala muddooyinka mid caloosh dhexeedu ku dhiman mid markuu dhashuu dhiman mid saqiirnimadu ku dhex dhiman mid markuu xoogaabuu dhiman mid markuu duqoobuu dhiman ilaahay baa ku qora insaanka ajalyaalka walkaatibu ilaaha ku qora cala alinsaani insaanka alajaala ajalyaalka ajalyaalka almaxtuumata ee la laasimiyey oon qof dhaafayaa jirin ama ka gaabinaya waa laazim ilaahay baa waajibiyey fa minhum insaankii hadda wuxuu ku baraa fiiri dawliyaalkii fa minhum insaankii uu ka mid ahday almayitu mid dhimanaa fii batni ummihi hooyadiis calooshiisa ku dhimana oon baan soo baxaynba calooshuu ku dhex dhimana fa minhum insaankiiuu ka mid ahday almayitu mid dhimana fii bani ummi hooyadiis caloosheeda calooshaas dhexeeda ku dhimana wa minhum insaankiiuu ka mid ahday almatwiyu mid la duubay bisaabi ajalihi ajalkiisa gogoshiisa fii طufuulati caruurnimadiisa iyo wa sibaahu saqiirnimadiisa qaar ka midana ajashiisa waxaa lagu dhex laabo lagu dhex duubay intuu saqiir yahay ku dhasho isagoo saqiir ah saqiirnimadaasu ku dhex dhimana wa minhum insaankiiuu ka mid ahaaday almatwiyu mid lagu duuboo lagu laabay bisaabi ajalihi ajalkiisa gogoshiisa fii dufuulati caruurnimadiisa wa sibaahu saqiirnimadiisa wa duriba waa la yeelay minhum insaanka xaaluu ka mid yahay baaliqun mid gaaraa ashuddahu adeegiisa waxaa ku jira mid xoog gaaray xoog mid gaaraya a ku jira wa minhum insaanka ayuu ka mid ahaaday man yalqaa qof la kulmaya xadfahu mawdkiisa cinda shuyuuqati duqnimada agteeda saankii gobol ka mida ah xooguu gaarayaa soddon afartan meelahaasuu gaaraya waa adaygii iyo xooggii mid kaloo ka midana markuu duuq noqdo lixdan sano gaaro toddobaatan gaaro uu iska dhimana wa waa la yeelay minhum insaanka xaaluu ka mid yahay mid gaara ashuddow adeegiisa wa minhum insaanku ka mid ahaaday man gabal yalqaa la kulmaa xadfaw mowdkiisa cinda shuyuuqa duqnimada agteeda wa minhum insaanku ka mid ahaaday almarduudu mid loo celinaa ilaa ardalilcumuri umriga midka ugu liid waa markuu isku dardaro caqligii lumo qaaraas u joogo u joogo u nool yahay wuxuu gaaraa mar uusan aakhirana wax ka qabsan karin adduunna wax ka qabsan karin caqligiiyaaba luma qofka hadduu caqli leeya mogta wax cibaadaysana aakhir wax ka qabsana ama adduunyu wax ka qabana ardalcumar waa qofaan adduun iyo aakhir midna waxba ka faa'iiday karin suu u joogo u jooga caqligiiaba tegaaba waa miir beela saqiirnimu ku laaban heerkaas midaa gaara qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi huwa allah alladii waa midka khalaqakum idinka abuuray min turaabin caro uma min nufatin ay min nufati meriyi kadibna merida dhibicdeedu idinka abuuray dhibic meriah uu idinka abuuray uma min caraqatin kadibna dhiig xinji ah dhiig adadag oo dhulka haddii lagu rida aan dhulka gelayn kaasuu idinka abuuray uma yukrijukum kadib alla waa soo hooyadii caloosheedii ka soo baxayna marka horeto caro ka abuur nabi aadana loola jeeda asalkeeniyo nebi aadana caro laga abuur huwa allah aladii waa midka khalaqakum idinka abuuray min turaabin caro nebi aadana laga abuur uma min nufatin ay min nufatin maniy maniyda dhibiceediiyaa idinka abuuray qof kastaba oo ka dambeeyey nabiyullaahi aadam iyo xawa marka laga soo reebo nabi ciisa inta kale waa dhibic maniyaha laga abuur uma min calaqatin xinjir dhiig xinjiraa laga ilaahay idinka abuuro oo melidii markay afartan maalin joogto kadibay waxay isku bedeleen dhiig xinjir iyadoo ku jirta rixmka hooyada uma yuqrijukum kadib alla waa idinsoo saara diiflan ey adfaalan saqiirraxaalatiin uma litabluguu uma yubqiikum alla waa idin baaqi yeelaa wey uma yubqiikum alla waa idin baaqi yeela litabluguu si aad u gaartaan ashuddakum adaygiinna carruurtii gabara alla baaqi yeela ilaa ay adaygooda gaaraan afartan sano soddon sano ilahayna baaqi yeela uma litakuunuu si aad u noqotaan shuyuuqan odayaal odayaal si aad u noqotaan ilaahay weyna waa idin baaqi yeela odaynimo ilaa aada gaartaan lixdan jir odayaal aada gaartaan wa minkum waxaa idin ka mida ah man gabal yutawafaa la oofsanaa min qablu min qabli ashuddi washuyuuqa intuusan adeygii gaarin ousan soddonkiiba gaarin duqnimo gaarin qaaraa la oofsana qaaraa oo ilaahay oofsana wa minkum waxaa idin man gabal yutawafaa loofsana min qabl ay min qabli ashuddi wa shuyuuqa xooggii iyo duknimadii ka hor qaar la oofsanaya jira walitabluquu facala daalika ilaah waa sameeyey daalika dhe facala daalika bikum sidaasa ilahay idinku sameeyey litaciishuu inaad noolaataan walitabluguu inaad gaartaan ajalan muddo muddadaasoo musaman la magacaabay walitabluguudu waxay ku cadfantahay ficil maxduuf facala daalika bikum sidaasa alla idinku sameeyey litaciishuu inaad noolaataan walitabluguu inaad gaartaan ajalan muddo muddadaasoo musaman la magacaabay muddo ilahay agtiisa ka magacowneed qofku inuu gaara ilaahay u baaqi walla walacalaku waxaad mudantihiin tacqiluuna inaad wax garataan in ilaahay ini soo bixi karo inaad garataana idinku haboon ilaaha marka hore idinkoo meni ah idinka dhigay dhiig oo dhiiggii lafo iyo hilib ka dhigay oo caloosha idinka soo bixiyey oo qofku doono caloosha ku dilaa kuu doono saqiirnimo ku dilaa kuu doono xoog gaarsiinaa kuu doonana odaynimo iyo duqnimo gaadhsiina konton sano lixdan sano gaadhsiina arrintaas waxay tusaydahay mudan tahay inaad garataan allahaasu markaad dhimataan inuu isoo noolay karo oo bacfi iyo qiyaamo uu jiro inaad ku fahamtaan saasaad mudantiin wa ashaddu waxaan qira anna muxameda nebi moxamed cabdu ilaahi addoonkiis inuu yahay wa rasuulu ilaahi ergigu soo dira inuu yahay callama wuxuu baray alinsaana insaanka iyo wljaana jinnigaba alaxkaam axkaamtiiu nabigu baray axkaamta alsharciyata sharciga loo nisbeeyey nabiga dadka baray axkaamta almutacalliqata ee ku tacalluqda fii mukhtalifi adwaarihim xilliyaalkooda iskhilaafsan xilliyaalka iskhilaafsan saqiirkas axkaam ku tacalluqda markuu qaangaari rabo axkaam ku tacalluqda qofku hadduu qaangaaro axkaam ku tacalluqda axkaamtaas faraha badan ee xilliyaalka insaanka ku tacalluqda uu nabigu dadka bar callama alinsaana insaanka iyo weljaana jinnigaba nabigu wuxuu baray alaxkaama axkaamta asharciyata sharciga loo nisbeeyey axkaamta almutacalliqata ee ku tacalluqda fi mukhtalifi adwaarihim dadka xilliyaalkooda iskhilaafsan iyo wa acmaarihim cimriyaalkooda iskhilaafsan ama bacdu intaas ka gadaal fa in ancama waa u nimceeyey cala lbashari basharka annicama nicmooyin alkaiirata fara badan basharka ilaahay wuxuu ugu nimceeyey nimcooyin fara badan oo kala duwan amaa bacdu fa in allaaha allah ancama wuxuu ugu nimceeyey cala lbashari basharka annicama nicmooyin nicmooyin alkaiirata fara badan allatii nimcooyinka laa tuxsa aan la koobi karin walaa tucaddu aanna la tiri karin nimcooyinkiiuu wax ka sheegaa shiikhu khalaqahu ilaahay waa abuuray basharka min maain biyo xaggoodu ka abuuray biyaho mahiinin daciif ah waa biyaha manida biyo daciif ah oo qofka meeshay ka taabtaanuu iska mayraa uu ka abuuray fa jacalahu biyihii wuxuu ilaah yeelay fii qaraarin meel sugan waa riximka hooyada makiinin mutamakinin oo makansa karo meel sugan oo biyahaas makansadoo ceshada aa ilaahay biyihii ku shubay makiinin ey mutamakin meel makansada oo ceshada uu ilaahay biyihii yeelay waa riximkii hooyada wasanahu ilaahay waa ilaaliyey basharka fii dulumaatin mugdiyaal alaain oo saddexa saddex mugdi calooshuu ku jiraa qofki calooshad saabkan weynoo qofka waa mugdi calooha iskama dhex yaalle riximkuu kusii dhex jira caruurta waa mugdi labaad riximka iskama dhex yaalleen mandheerta aa ku duuduuban caruurka saddex mugdi weyn dulmatu ulmatulbatn wa raxim wa ulmatulmashiima calooshii riximkii iyo mandheertii saddex saddexdaas ka sii hoos oo saddex mugdi ah ilaahay ku ilaaliya insaanka isagaa quudina isagaa ku quudiya wawahaba ilaahay wuxuu u hibeeyey basharka wawahaba ilaahay wuxuu u hibeeyey lahu basharka alxayaata nolol waruuxa naf wasuurata muuqaal wa jacalahu ilaah wuxuu basharka ka dhigay maa yashaau wuxuu doonaa oo mina sawjayni labada nuuc ah addakari midka lab iyo walunhaa midka dhadi saddexdaas mugdi ka hoos uu ilaahay wuxuu ka dhigaa wuxuu asagu rabo qof ilaahay weynaa la yidhi ilaahu qofkan waxaan ka dhig ma jiro isagaa wuxuu doono ka dhiga midna wiil midna gabar midna wiil iyo gabar wuxuu yaaba la kala qoo weyna wa jacalahu ilaahi basharkii wuxuu ka dhigay maa yashaa wuxuu doono oo mina sawjayni labada nuuca adakari kan hooyadiis calooshiisa uu ku sugan yahay walamaa takaamalad markay ku dhammaystirantay calayhi basharka korkiisa muddatulxamli muddadii uurku jirka oo caloosha uu ku jiray fii badni ummii hooyadiis caloosheeda markuu ku dhammaystirantay yasara ilaahay waa u fududeeyey lahu basharka asabiila jidku soo mari lahaa jid cidhiiri ah ayaa ilaahay soo marsiiyey insaankaas weyn fakaraja waa ka soo baxay minhaa wadadaasuu ka soo baxay sabiilka loo celina walxaalu soo baxay laa yacrifu uusan garayn shay caruurku markuu dhasho wax uu yaqaan lama arko magaca hooyadiis ma yaqaan iska da wax kale cilmi kale warkiisba daa magaca aabbiis ma yaqaan wax uu fahmaya lama arko isagoon waxba garayna ilaahay bannaanka u baxay fakharaja insaanku waa ka soo baxay minhaa wadadaas walxaal huwa insaanku laa yacrifu shayan uusan shay garayn ilaa haadihi lmacmuurati adduunyadaan usoo baxay macmuurada waa adduunyada ilaa haadihi lmacmuurati adduunyadaan usoo baxay kamaa qaala llahu tacaala sida ilaahay yidhi wallaahu allah akhrajakum wuxuu idinka soo bixiyey min butuuni ummahaatikum hooyooyinkiin caloolahooda halkaas alla idinka soo bixiyey laa taclamuuna shay-an waxba xaalad ma oqon hal shay idinkoon oqon aa ah, ilahay inuu soo bixiye laakiin ilaahay raxmadiis fiili wuxuu u yeelay insaanka wixii uu wax ku bara lahaa wa jacala lakum alla wuxuu idin yeelay asamca maqal dhego aad cilmiga ku dhegaysataan wal absaara aragyaal aad cilmiga ku fiiridaan wal afidata qalbiyaal aad cilmiga ku garataan lacalakum inaad shukridaan darteed ilaahi weynaa subxaana wa tacaala caloosha markuu idinka soo bixinay waxba maadnaan oqon hal shay laa diin walaa adduunyo midna maadnaan garan markii uu idin soo bixiyey alla wuxuu idin yeelay dhega aad wax ku maqashaan indha aad wax ku fiiridaan qalbi aad wax ku garataan saddexdoodu waa wadadii cilmiga lagu gaaray taasuu idin yeelay maxaa la rabay inaad ilaahay ku shukridaan nicmo taas idin fakhalaqa ilaahay wuxuu u abuuray lahu basharka fii ummi hooyadiis dhexdeeda arracfata turid iyo waraxmata naxariis hooyadii qalbigeeda ilaahay wuxuu kuu gelshay inay kuu turto inay kuu naxariisato ilaaha qalbigeeda ku beeray ilaaha qalbigeeda ku beeray adiga korkeedaad ku hurda iyadu waa soo jeeda waa qadee aday quudin aday wax ku ilaahay baa kuugu beeray oo kuugu abuuray naxariistaas ilaah kuugu abuuray waadara wuxuu u darariyey ilaah lahu basharka fadyaha naaskeedii naaseeda ilaahay caana kuugu soo shub fa shariba insaanku wuxuu ka cabay minhu naaskii labanan caano naafican jirka anfaca uma akala basharkii wuxuu ka cunay min risqi ilaahay risqigiisa xaggiisa tacaala allah wuu sarreeyaahe wataracraca wuu koray waa koray basharkii wa jacala wuxuu gudagalay yakburu inuu weynaanaa shay-an fa shay-an in yar in yar tartiib tartiib adiga xalay hadda waxbaa kugu siyaada mana taqanin intuu legi ah. dadka dhallinyarada koraaye habeen war waxaa dhacda waxbay ku darmaan duu caafimaad baro maalink in d laakiin qadarka kugu darmaayo ma fahmi jirti markii dhowr bilood laysku daraa la fahmaaha waa l qofkii weliba ka maqna isle hore intaasaa ku daran qaab aadan adigu fahmayna kuu korina waa ilaahay waxaa saas kuu korina kuu maamula wa taracraca waa koray insaankii wa jacala wuxuu gudagalay yakburu inuu weynaana shay-an fa shay-an in yar in yar ilaa an balaqa ilaa uu qaan gaaray watajaha uuna ku soo jihaysmay ilayhi basarka xaggiisa qalamu takliifi qalamkii oo takliif intuu yaraa intuusan waxgarayn dembi loo qorimay laakiin markuu qaan gaaro waxaa ku soo jihaysma markaas in malaa'igtu wax ka qorto oo hadduu dembi sameeyo loo qoro kaasaa ku soo jihaysma walamaa wasala markuu gaaray basharkii ilaa haada sini da'daas wa balaqa insaankii markuu gaaray ashuddahu adeegiisa fa xaqun waxaa waajib ku ah calayhi insaanka an yatacallama inuu barto alwaajibaati waajibaadka waajibaadka almutaxatimaati ee ku laasimay calayhi korkiisa ilaahay nicamkaasuu siiyey dhego indho qalbi da'daasuu soo gaarsiiyey intuusan waxgarayn dembi loo qori mar hadduu intaas soo gaaray waajib waxaa ku ah inuu barto axkaamta saaran waxa ilaahay ka doonayey amray waxa ilaahay u diidee ka xarimay waa inuu barto waajibay ku waajibay ku muadiyan xaaluu gudanayo lahaa waajibaadkaas calaa minhaaji nubuwa dariiqadii nabiga axkaamta ilaahay saaray tawxiidka bahaarada salaada soomka sekada xajka jihaadka birulwaalidaynka silaةularxaamka alamru bilmacruuf wاnahyu can اlmunkar waغayriha min alwaajibaat axkaamta ilaahay saaray inta barto sidii ilaahay u amray inuu u guto saasaa laga raba saasaa laga raba wadalika cilmi barashadima yaxtaaju wuxuu u baahan yahay ila اjtihaadin dadaal wa tashmiirin xanjeerasho fii dalabi lcilmi cilmiga dalabkiisa lagu dadaalo cilmiga annaafici ee waxtaraa iyo walqasdi ujeeddo asaxiixi saxiixa tujaaha alkhaaliqi allihii abuuray xaggiisa khaaliqa almuncimi ee u nimceeyey wahumaa dadaalka iyo niyada wanaagsan qudbu raxa sacaada liibaanta dhagax shiidkeeda tiirka uu ku wareegayo wey fi daarayn addunya aakhira mar haddii ilaahay uu da'daas ku soo gaadhsiiyey waa inaad barato wax alla kugu waajibiyey ood ku gudato dariiqii nabiga sala allahu calayh wasalam taasaa laga rabaa alcilmu waalcamal taasuna waxay u baahan tahay dadaal oo camalkii aad samaydo ood cilmigii naafica barashadiisa ku dadaasho iyo niyo wanaagsan alcilmu waalcamal dadaal waa inaad la timaado oo camalkii ah oo waxaad ku dadaalayda ay kow tahay cilmigii inaad barato iyo niyo wanaagsanoo ikhlaas oo ujeeddadaad wax u baranayda ay noqoto inaad garato waxa ilaahay jeceliyo raalli ka yahay si aad u samaydo in aad garato waxa ilaahay necabiyoo kuu diiday si aad uga fogaato niyo fiican waa ikhlaas ikhlaas amal oo mutaabaco ah oo mutaabaco oo dariiqii nabiga waafaqsan iyo niyo wanaagsan oo ikhlaas ah labadaasuna waa liibaanta addunya liibaanta aakhira wax lagu gaaro mutaabaca dariiqii nabigan qofku ku socdo oo camalka ku sameeyo iyo niyo wanaagsanoo ikhlaasoo camalka uu ilaahay dartiis ka yahay oo isleeyahay alla raalli ha kaa noqdo marka wadaalika cilmi barashadii iyo camal yaxtaaju wuxuu baahan yahay in cilmigii la barto oo lagu camal falo yaxtaaju wuxuu u baahan yahay ila ijtihaadin dadaal iyo wa tashwiirin xanjeerasho inuu u tafaxayto qofka fii alabi اlcilmi cilmiga raadintiisa cilmiga annaafici waxtara taas waa camal iyo walqasdi ujeedo asaxiixi saxiixa oo ikhlaas tujaaha alkhaaliq allaha khaaliqa xaggiisa ula jahaysto khaaliqi almuncimi u nimceeyey wahumaa cilmiga iyo camalka waa loo celi karaa wahumaa cilmiga iyo camalka waxaa kaloo loo celinaa wahumaa alitibaacu wاlkhlaas in nabiga dariiqiisii lagu socdo qasad wanaagsanna lagula socdo waa labo wahumaa labadaasu waa alcilmu waalcamal qudbu raxa sacaada liibaanta shiid maraheeda tiirka ay ku taagantah wey liibaanta dhagax shiidka tiirka uu ku wareegayo macnaha tiirka liibaanta adduun iyo aakhiro waa alcilmu asaxiix waalcamalu saalix waa labadaas wahumaa cilmiga iyo camalka saalixa qudbu raxa sacaada liibaanta dhagaxshiidkeedu tiirkuu ku wareega weeye fi daarin adduun iyo aakhiro walamaa kaana markuu ahaaday jinsul unha dhadiga jinsigooda adcafa mid ka tabaryar binyatan xagga dhismaha jirka xaggiisa waanqasa ka naaqusan diinan xagga diinka wa caqlan xagga caqliga min jinsi dakari labka jinsigooda calaa maa sidii iqtadad ay keentay fiihi maaga xikmatulcaliim allaha xikmada badan allaha cilmiga badan xikmadiisa alxakiim ee xikmada badan wa maslaxatuuljinsayni labada jinsi maslaxadooda kamaa yurshidu ilayhi siduu ku hanuuninaya asharcu sharciga sharciga asaxiixu saxiixa ah iyo walcaqlu caqliga caqliga arrajiixu ee miisaanka badan leeyahay jinsiga dumarka iyo jinsiga ragga xagga abuurista waxaa tabar yar jinsiga dumarka isku qaabba ilahay uma abuurin ilahay waa alla xikmad badan ninka qaab u abuuray jirkiis xidido iyo murqo iyo xoog siyaa wax uga muuq dumarkuna qaab kale u abuurin jaleec ah ilaahay abuuranba isku qaab u abuurin ka waran haddaad tiraa waa isku shaqal marka labadooda marka ilaahay uu midba qaab u abuuray uu midba shaqo u dir raggii shaqooyina laga rabo difaaca diinka iyo dadka iyo jihaadka ayaga alla ku waajiba dumar laguma waajibo inay gurigii joogta carruurtii tarbiyada alla ku waajibina fiiriya maxaa isku qaabba uma abuurnaba inay ninkan bil inuu soo shaqey isaga laga raba mura ilaahi weyna isagaa mid baqaab u abuuray mid walbana wuxuu u diray shaqo u manaasib oo uu ka waran marka gaaladii waxay leeyihiin jinsigan jirkiisaba qaabaan ilaahayba u abuurin ha loo diro gabadh waa inay biilka wax ka raadiyeley dhinaceeda ka orod labadooda isfeer ordaan biilka laysku darsado waa laysku darsaayo fiiri mabda gaalade mid gaara wax keeni hala wada xanaalayna ilaahayna qaabkaasba uma abuurin maba u abuurin waxay leeyihiin gabar askariyada raba iyo wiil askariya labadood ciidanka waa inay ka wada qayb galaan ta surweel qaataan ilaahayna qaabkaas maba u abuurin qaaba ilaahayba u abuurinay ayarkaan walamaa kaana markuu ahaaday jinsul unhaa dhadiga jinsigiisa adcafa mid ka tabaryar biniyatan xagga dhismaha jirka xagga dhismihiisa waanqasa ka naaqusan diina diintoodaa naaqusa wuxuu la jeeda waa xadiidka nabiga maxaa loola jeedaa maalan waxaa dhici karta gabadhiyo muslimad ah oo gabarh hanuunsanoo toosan ah ramadaan maalinkii aan wax cudurdaaroo kale lahayn inay cuntadeeda iskana cunto salaadna aysan tukayn kuna dambaaben ah, dhiiggi cadidu markuu ku dhaco fiiri taas way nuqsaanta waa qaangaar soddon sanay jirtaa labaatan sanay jirtaa nuqsaanta diinta la sheega waa midaas waa caqlan xagga caqliga nuqsaanta caqligaana waxay tahay ilaahii weynaa markhaatiga laba dumar ah muxuu yidhi fain lam yakunaa rajulayni fa rajulun wa mra'ataani laba dumar ah a ah, ilaahay wuxuu kala mid dhigay markhaatigooda hal nin taasna waa caqliga u sheegay saasna nabiga u fasiray ka naaqusan yihiin min jinsi dakari labka calaa maa sidii iqtadad ay keentay fiihi maaga xikmatulcaliim allaha cilmiga badan xikmadiisa alxakiimi xikmada badan wa maslaxatu jinsayn labada jinsi maslaxadoodu saasay keeni haddii la yidhaahdo labadooda ha isfeer orteen ha wada xamaal tageen yaa tarbiyayna ubadka guryuhu waa fasaadaya marka maslaxadda banu aadamku waxay ku jirtaa sida ilaahay jiriyey gabadhaan boqorad ha ahaato gurigeeda ha joogto biil lagama rabo qarash kale lagama rabo wax la cuno lagama rabo wax la isku daweeye lagama rabo guri lagu noolaada lagama rabo xilka saaran waa inuu gurigan caruurta ku koriyo ku tarbiyeydo gogasha dhigto cuntada diyaarido meeshaas ku kar bal mararka gabal haddii fursadu ay ogolaato waxaa la leeyahay qaadul cuntada u kariyo dharka u dhaqaaha loo tiro ilahay bal suu u karaamefiiri ayagu waxay inta surwaal qaata reer orod markaasay bal haddana fiiri banu aadanka fasaadkiisa ha feer orado ninkoo biil ha raadiday waxay ka dhigayaan inay iyada u doodayaan gabadha oo gabadhii maslaxadeeda iyagu wadaanay ka dhigaya ay wanaag u tusayaan iir iyo dhibki saasay ka dhigayaan marka maslaxadda dadku waa sida ilaahay jideeyey kamaa yurshidu siduu ku hanuuninaya ilayhi maagaas aharcu harciga asaxiixu saxiixa saasuu ku hanuuniya dadka waalcaqlu rajiix caqliga raajixana saasuu keenay laa kamaa tushashiqu bihi alsinatu nisaa'iyiin ragga dumarka loo nisbeeyey carabyaalkoodu siday ku dhawaaqayda maaha aladiina raggaasoo yatadallabuuna raadinaya fii diinillaah diinka alle dhexdiisa ciwajan qallooc diinka alle waxay dadka u tusayaan diin qalloocan uy oo dumarka dulmiyey ah, nisaa'iyiinta kuwa dumarka loo nisbeeyey wuxuu ka hadlaa gaalada iyo dadka fakerkooda raacay oo u ololeeya dumarka in guryaha laga soo saaro baarlamaanada ay dhex taagnaadaan xaqa dumarka xuquuqda dumarka uquud ay ku qaynayaan xuquuq dumarna maahane waa fasahaadin markii horeta gaalo dhaxalka xumale gaaladu iyaga dhihi jiray dumarku dhaxalka xumaleh nolosha ha lagu aaso iyagaa dhihi jiray ilaahay markuu diin soo dejiyey qawiim ahoo toosan oo boqorro laga dhigay gabdhihii guryaha lagu ilaaliyo ayay waxay rabaan haddana inay horay u rideen oo yidhaahdaan huteellada dhex boodeen ragga ha tunteen hadhow dariiqyada iyagoo yaallo qamro ka dhegeli ha laga soo qaado ha lagu arko ilma aan abood loqon iyagoo sita ha la meel baran ha taagnaadeen ragga agtooda ha xusul duudeen garabka ha ku hayeen rag ajnabi ka ah dulli iyo dambahay la doonayna soo ma jeedin diintii allay dadka u tusayaan inay qalloocan oy leeyihiin hadday ku dhige karaan waxay leeyihiin diinta islaamku dadku waa dumarka waa dulminay hadday meesha muslimiintu ku badan yihin is yidhahdaan kelmaddaas lama dhigi karaan maxay ma taqaana waxaa diidan xuquuqda dumarka wadaaddo aan diintaasi sax u fahmin iyo odayaal dhaqameedyo caade hore ku socda aadiidan ay leeyihin wax la yaable bal fiiri gaal aan islaamnimada wax ka ogon ama qof muslimad ah waa gabar muslimada ah, ama nin muslima oo haddii la yidhaha arkaanta islaamku waa imise ma yaqan inteeda magacaas un islaamnimadu haystaa laa ilaha illaa kuugu dhawaaqa wax badanoo kale ma hayo yurub iyo maraykan wax ku soo barta jaamacada islaamiya wax kuma soo bara masaajid muslim wax kuma soo bar xalaqaad masaajid wax kuma soo bar qofkii nuucaasa wuxuu leeyahay caalimkii diinta islamka orta wuxuu leeyahay waxaa diidan axkaamtaas wadaado aan si fiican wax u fahmin oon diinka sax u fahmin iyo odayaal dhaqameedyo sidaas darteed waa in la wacyigeliyaa culummada culummadaa la wacyigelinaya ogow yaa wacyigelinaa gabdhaha yurub ka yimid waa in la wayigeliya dhowr goro kahorlen markay dhahayeen sooma waa in la wacyigeliya culummada iyo odayaasha markaas in la waaniyaa la raba waxa laga lagu wacyigelina waa afkaarti gaalada marka fiiri waa la qalbi ilahay waa inaan ku leeya fasaluu ahla dikri in kuntum la taclamuun dadkiina caamada idinka mar haddana culmahan culummada wax weydii ayaguna waxay leeyihin caamada wa la weydiin culmada hala wadiinay arinta sidaan alla sheegaya dabagedinay sidaasay u hadlaya lamaa kaana alamru arrinkii haakadaa sidaas markuu noqday uu yihi shiiku lamaa kaana alamru arrinkii sidaas markuu noqday aahartu waxaan doortay an ajmaca inaan soo aruuriyo arbaciina xadiian afartan xadiid afartankaasoo fii maa mawduuc ku saabsan yahumu muhiim u ah annaahizaati kuwa ku dhowaadeen lilbuluuqi qaangaarka gabdhaha qaangaarka ku dhowaadeen iyo wallaati kuwa aad ragna gaareen albuluuqa qaangaarka oo min axkaami diinihina diinkooda axkaamtiisii ka mid a ah. waxaan doortay uu yidhi afartan xadiid oo gabdhaha yaryare qaangaarka ku dhow intaan gaala fidnayn intaan gaala raac fidnayn aan waxaan ku talagalay in lagu tarbiyayo diinka alla u soo dejiyey khaaliqii ayaga abuurtay diintuu soo dejiyey nabigii loo soo diray sal allahu calah waslam ee naxariista dadka soo gaarsiiyey diintaas in lagu tarbiyayo si aan gaaladu maskaxdooda ugu cayaarin lamaa kaana alamru arrinku haakadaa sidaas markuu ahaaday aaartu waxaan doortay an ajmaca inaan u soo aruuriyo arbaciina xadiian afartan xadiid afartankaasoo fiimaa mawduuc ku saabsan yahumu muhiim u ah oo qusaynayo annaahizaati kuwa ku dhowaadeen lilbuluuqi qaangaarka iyo wallaatii dumarka adragna gaareen albuluuqa qaangaarka oo min axkaami diinihina diinkooda axkaamtooda ka mid ah muxuu saas shiiku u yeelay wuxuu yidhi cilman ogaal dartiis ayaan u doortay cilman ogaal dartiis bianna tarbiyatahunna dumarka in lagu tarbiyeeyo calaa haada diini diinkan alqawiimi toosan diinka alla soo dejiyo in lagu tarbiyeeyo fii gaayati ahmiyati muhiimadda meesha ugu dambaydu ka jooga waa arrin aad u muhiim ah in gabdhaha diintooda lagu tarbiyeeyo fardan qofkay muhiim u tahay qofku naar uga badbaada wa mujtamacan bulshadana muhiimay u tahay oo bulshada haddii gabdhuhu hagaagaan macallimiintoodii waa hagaageen caruur fiicanay soo saarayan laakiin dumarku markay fasahaadaan bulshada waa u dhammaada saas darteeda nabiga sal allahu alay slm noo sheegay yahuudda kirishtaanka maraykan reer yurub kulli maxay la fasahaadeen ina awala fitnatin fii bani israa'iil kaanat fii nisa reer banu israiil wixii ugu horreeyey markay fidnoobayeen yahuud iyo nasaara dumarka xaggooday ka fidnoodin dumarku waa macallinkii koobaad day fasahaadaan bulshadaaso dhan waa fasahaadeen marka waa muhiim wa min jihatin ukhraa dhinac kale ina tacliimahunna dumarka wax la baridooda wa tarbiyatahunna iyo in lagu tarbiyeeyo calaa diinihinna diinkooda qad xaba waxaa ku booriyey calayhi arrinkaas ashaaricu allaha sharciga dejiyey ilaahay sharcigan soo dejiyala dadka saa isku booriyey dumarka wax la baro lagu tarbiyeeyo diintooda wa min jihatin ukhraa dhinac kale ina tacliimahunna dumarka in wax la baro wa tarbiyatahunna in lagu tarbiyeeyo lagu dhiso calaa diina diinkooda qad xadda calayhi waxaa ku booriyey ashaaricu allah sharciga soo dejiyey wa anaada wuxuuna ku xiray bihi arinkaas alfalaaxa liibaan fi daarayni adduuniya aakhira lagu liibaano adduun iyo aakhiro lagu liibaana waxa alla ku xidhay dumarka in diintooda la baro laguna tarbiyayo nadaran fiirin uu fiirinaa shaaricu ilaa annahunna dumarku ummahaatu ajyaali jiilyaalka hooyooyinkood weeye jiilyaalka alqaadimati soo kora jiilalka soo korayo soo socda ayaga hooyo u ah jiilyaalkaasoo adbaali ummati ummadda geesiyaalkooda geesiyaalka ummadda ee waxa weeyaan macallimiinta noqona ee siyaasiyiinta noqon doona ee ganacsatada noqon doona ee culummada noqon doona ee mujaahidiinta noqon doona jiilalka soo socdoo dhan yaa hooyo u ah dumara hooyo u ah marka waa in dumarkii diin lagu dhisaa si ay ubadkay soo saarayaan diinta ugu baran wa murabiyaatu kulli fardin qof kasta waa kuwa tarbiyeeya hooyooyinku qofkaasoo min almujtamaci mujtamac ka mida qof kastoo mujtamaca ka mida ah, yaa soo tarbiyeeyey hoy wa murabiyaatu kulli fardin qof kasta waa kuwa tarbiyeeyo min almujtamaci ka mida ah. walmucallimu marka shiikh kasta ustaadka jaamacadda ustaadka madarasada macallinka qur-aanka dhammaan dadka wax tarbiyeeya waxay iskugu jiraan khaa'in iyo mid waa qof wax uu gudbinaaba aan oqoon ama waa yaqaana waa hagrana ama ujeeddadiisu waa adduunyo ka hel ee qofkaan aad badbaadidid adduun iyo aakhira maaha qof shaqada uu qabana aqoon maadada uu ka hadlaa ama cilmigu akhrina waa yaqaan si daacadnimaahon kala har lahaynaba u gudbina dadkana wuxuu la doonayaa nacfi adduun iyo nacfi qofka wuxuu rabaa wanaag adduun wanaag aakhiro inuu gaarsiiyo dhibaato adduun iyo aakhira inuu ka badbaadiyo qofkaasaa leedaha naasix wlmucalimu mucalimka annaasixu ee daacadda wlmurabi qofka dadka tarbiyaynaa alfaahimu ee garanaa oo wax fahmaa yudriku wuxuu ogaanaa oo garanaa sihaama alacdaa cadowiyaalka leebabka ay soo ridayaan leebabka ay soo ridayaan xuquuqda dumarka xuquuqda caruurta dumarka xuquuqda dumarka xuquuqda caruurta waa libab shaydaan oy soo ridaya marka mucallimka iyo qofka murabbiga ee naasixiinta ah ee fahmaya cadowga liibabkooda waalmucallimu mucallimka annaasixu ee ummaddiisa u daacadda waalmurabbi qofka dadka tarbiyaynaa alfaahimu ee waxgaranaa yudriku wuxuu og yahay sihaama alacdaa'i cadowyaalka liibabkooda tujaaha banaati ummati ummadda gabdhahooda xaggooda ay ku soo ridayaan liibabka ay ku soo ridayaan gabdhaha ummadda fa yuqaabilu wuxuu marka ka horgaynaa macalinka daacadaahu bitarbiyatihi tarbiyadiisuu ka horgaynaa tarbiyada alhaadifati ee meesha loogu talagalay ku dhacaysa hadafay leeda meel ay rabtaa waxay rabtaa gabdhaha cibaadadooda inay ilaalido akhlaaqdooda inay ilaalido fahamkooda inay ilaalido waa tarbiyo hadaf oo meel tooganayda fa yuqaabilu mucalimkaas wuxuu kala hortegaa wuxuu ka horgeynaa oo kala hortegaa bitarbiyati tarbiyadiisa alhaadifati ee meesha loogu talagelay ku dhacayda asaxiixati ee saxiixa ah amaama haadihi almacrakati dagaalkaas hortiisa dagaalkaas gaaladu ay ku hayaan gabdhihii ummadda dagaalkaasuu kala hortegaa marka tarbiya sax wayasuddu wuxuu awdaa oo daboolaa uquratan furin furintoo min tilka huquuri furimahaas ka mid a ah. uqradu waa meesha daloosha dana waxaa loola jeedaa meesha cadowgu ka soo gelayo aagga cadowgu ka soo wuxuu rabaa iqtisaadiga iyo dhaqaalaha inuu fasaadiyo waa furin waa meel dalooshoo la rabo in la awdo wuxuu rabaa akhlaaqda caruurta inuu baabi'iyo midda dumarka inuu baabi'iyo wuxuu rabaa amniga inuu baabi'iyo wuxuu rabaa meel kasta oo ummadda adduun iyo aakhiro ay wax ka waxa weeyaan ayay ka wanaagsanaa laheed meel kasta ay wanaag ku gaalaheed adduun aakhiro inuu ka fasaadiyo raba cadow dhammaan marka meel kasta waa furin waa aag aagaasoo la raba ciidan ku filan in la geeyo u fiirso tacliimtii dhaqaalihii caafimaadkii amnigii dhammaan waa furimo waa aagag aagaas waxaa raba culmo ku filan meel walbaa furin walba ciidan ku filan meel dhaqaalihii waa meel in la awdo oo laga ilaaliyo fasaad cilmigii iyo tacliimtii waa la fasaadina waa in laga ilaaliyo oo dad aqoon ula la geeyo difaac iyo amnigii kulli waa fasaadinaya waa fasaadinaya markaas gabdhahaas idaacadaha jornaalada telefishinada waxa looga soo daynaa waa dagaal dagaalkaas muxuu rabaa marka waa furin waxaa ku aadan la rabaa inay awdaan macallimiinta qur-aanka kuwa iskoolada kuwa jaamacadaha culimmada masaajidda dhammaan inta tacaliimta ka hadasha mid walba waa inuu og yahay cadowgaasu wasaaisha iyo dariiqyada uu adeegsanay waa inuu marka difacaas uu xiro oo cadowga ka xiro oo ka badbaadiyo ummadda taasaa la rabaa kaasaana macallin sax ah wayasudu wuxuu awdayaa oo daboolaya macallinkaasu fuqratan dufays ama furin furin wey waa meel daloosho cadow ka soo galo furintoo min tilka huquuri furimahaas ka mid liyuasisa si uu u aasaaso aasaaska ugu dhigo laabinata islaax wey hagaajinta bulshada la hagaajinaa bulukeetigeed si uu aasaaska ugu dhigo bulukeetigaas min tilka albaraacimi ubaxyaalkaa soo koraya si aasaaskooda loo hagaajiyo bulukeeti wanaagsan loogu aasaaso kee yanjuuna si ay u badbaadaan dumar min tilka alfitani fidnooyinkaa si ay uga badbaadaan wayunqidna si ay dumarkii u badbaadiyaan owlaadahuna carruurtooda ayagu inta badbaadaan kadibna caruurtooda badbaadiyaan minadalaali dalaalna ka badbaadiyaan shiiku wuxuu yidhi walamaa ra'aytu markaan arkay taqaacasal waalidiin waalidiinta dibdhexooda wa tabaadu'a almuradiin dadka wax tarbiyeeya ka daahidda ay ka daaheen tijaaha tacliimi almuraahiqaat gabdhaha qaangaarka ku dhow tacliimtooda xaggooda maa shay la baro yastaqbilna ay soo qaabilayaan oo min waajibaatin waajibaad ah wa mas-uuliyaatin mas-uuliyaad ah saaractu waxaan u degdegay ilaa jamci haadihi lmaaddati maaddadan inaan soo aruuriyo dalaban anoo ka raadina minallaahi alle xaggiisa tacaala waa sarreeyaahe altawfiiqa waafajin wa toosnaan wa hawaaba ajr marayshikhu markaan arkay waalidiintii oo ka dib dhacay inay gabdhahoodii baraan waajibaadka iyo mas-uuliyadda ka dambayda ka dib dhacen kan fakeri mayo inay xoogaa xisaaba baraan waa dhici karta inay ka fakeraan ama xoogaa ay fartaa baraan laakiin mas-uuliyadda gabadhan ku soo socoto hooyo inay noqotaa la rabaa xaqeeda garato xaqa ninkeeda garato intaas ka horba xaqa ilaahay garato aruurteeda xaqiida garato dariskeeda xaqiida garato ummadday la nooshay xaqiida garato waxaasoo waajibeed iyo mas-uuliyadoo ku soo fool leh inay baraanba waalidiintii waa ka daaheenba ka daaheen taasaan arkayo murabbiyaalkii macallimiintii qur-aanka macallimiintii iskoolka macallimiintii jaamacadahana qaar badano waa ka daaheen inay waajibaadkaas baraan gabdhaha walamaa raaytu markaan arkay tadaacasa waalidiin waalidiinta inay ka daaheen wa tabaadua almurabbiin murabbiyaalka kuwa wax tarbiyeeyana ay ka gadaal mareen oo ka soo daaheen tijaaha tujaaha tada waana la godi karan waana hoos dhigi kara tijaaha tacliimi lmuraahiqaat gabdhaha qaangaarka ku dhowaaday in la baro maa shayga yastaqbilna ay soo qaabilayaan waxa ka dambeeya oo min waajibaatin waajibaad wama-uuliyaatin mas-uuliyaat saaractu waxaan u degdegay ilaa jamci haadihi maadati maaddadan in aan jamciyo oo aruuriyo maaddadan oo ah axkaamta ku saabsan gabdhaha qaangaarka amase qaangaarka ku dhow baalidan xaalan ka raadinayo minallaahi alla xaggiisa tacaala alla wuu sarreeya altawfiiqa inuu iwaafajiyo sida saxda ah. wasadaada toosnaan inuu istoosiyo wathawaaba ajar iyo waan yajcala inuu ka dhigo camalin shaqadayda haadaa oo kan ah min alcilmi cilmigii mid ka ilmiga cilmiga almuntafaci bihi lagu nacfiyo cilmiga albaaqii ee hara cilmiga albaaqii uu haro aharu raadkiisa bacda almamaati markaan dhinto ka gadaal cilmi muslimiintu ku nacfiya ilaa qofku markuu dhinto ajarka u socdo waxaa ka mid a cilmi lagu nacfiyo ka tago saailan xaalan ahay midkii weydiisanaya kula man qof kasta oo istafaada ka faa'iidaysta minhu kitaabkan an yudcuwa lii inuu ilaahay ii baryo ii duceeyo adduunka ilaahay ku xifdiyo qabriga alla ku xifdiyo qiyaamaha alla ku xifdiyo kulli waliwaalidaya labadayda waalidna uu duceeyo walimashaayikhi culimmadii isoo bartay ilmi uu duceeyo waliaxbaabi dadka aan jeclahay u duceeyo walijamiici lmuslimiinana uu duceeyo intaasna waa xuquuqda shiiku uu dalbaday almru arinku haadaa kaas aan idiin sheegay wey was'al llaha allah waxaan weydiisaa tacaala allah wuu sarreeyaahe an yahdiyanii aniga inuu ihanuuniyo oo dariiq xaqaa idgaransiiyo ina waafajiyo wayahdiya bi anna dadka igu hanuuniyo ta aniga marka hore i hanuuniyo kadibna uu iga dhigo mid sabab u noqdo dad inay hanuunaan wa an yuslixanii aniga igu islaaxiyaan ilaahay weydiisanaa wa yuslixa bi anigana uu dad oo dad sababtay ku islaaxaan wa an yaxfada ilaahay inuu u ilaaliyaan weydiisaa lilmuslimiina muslimiinta diinahum diinkooda alladii diinka huwa cismatu amrihim arrinkooda ilaalintiisa ah inahu alla weliyu daalika arrinkaas waa midka maamula walqaadiru calayh waana midka awooda wa aakhiru dacwaana baryadeenna kan ugu dambeeya an ilxamdu an hushaaniye alxamdu mahad dhammaantiis lilahi ilaah u sugnaaday allahaasoo rabbi alcaalamiin caalamka odhan isagu barbaariyey wa sala allahu wasalama calaa waalihi waasxaabihi ajmaciin wa kataba waxaa qoray axmed ibnu maxamuud ibnu muxamed fii madiinati muqdisho magaalada muqdisho xarasaha allah allah waardiyey oo acdaada allah ka ilaaliyo maalin talaada afar iyo labaatankii bisha shacbaan kun afar boqol soddon iyo toddobo hijriyadii nabi muxamed nabigii la doortay calaa saaxibihaa afdal salaati wa abtamu tasliim